والصلاaة والسلام على رsuuل الlh وعlى آله وأصحaaبه أجمعين أmا bعd فhذا هو الشhريط الخامس والأربعون من أشhرطة kتاaب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفع bه المسلمين qاal wuxuuna شhريطkana wuxuu ka bilaabmayaa xadيiث تسعمية وعشhرين xadيiثka أم سلمة رضي الله عنها qال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها qالت qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وaليه وسلم إذا xضرتم المريض أو الميت raawi waa shakiyey qofka jiraad markaad u timaadaan ba yidhi mise qofka dhimanaya faquluu khayra wax wanaagsan dhaha faإن الملائكةa يؤminuuna عlى ma تقuluun qالت فلما maata أbو سلمة رضي الله عنه أتyت النبي صلى الله عليه ولي وسلم faqلtu ya رsuul الlahi إن أbا سلمةa qad maat qaala markaasu wuxuu yidhi quulii waxaad dhahdaa allahuma اغfir lii walahu وأcqibnii minhu cqبى xasنة faqultu faأcqabani الlah man huwa khayr lii minhu mحameda slى الlه عalيه walي وsلم rawahu mslim hortii hore waxay istidhi yaa abu salama ka fiicanoo aan helaya markaas haddana markaa amarkii nebiga sal ly slm qaadatay oo ay dhahday markaasa alle subxaanaه wa taعaalى uu siiyey mid abu salama iyo unka oo dhanba ka fiican oo moxamed salى الlahu عalيه alي wasalam rawahu muslim haakada muslim baa wuxuu ku wariyey sidantada oo idaa xadartum اlmariid aw اlmayit calى shaki buu ku wariyey warawaahu abu dawuuda wغayruhu almayita bilaa shakin abu dawud iyo qayrkii waa shakiinoo marka qofka qofka dhimanaya markaad u timaadaan yani istiqraadayo weeya xadiidkan waxaa kaloo weriyey intan tada dambe shanta iyo ibnu xibbaan iyo xaakim baa weriyey intan tada aan shakiga lahayn oo qayrka uu sheegaya abu daawud iyo qayrka baa weriye uu leeyahay waxa weeye baqiyat اlarbaca iyo axmed iyo ibnu xibbaan iyo xaakim waana saxiixu saxaahu fi saxiix اljaamic الصغيir وعنها رضي الله عنها qالت samictu rasuul الlahi صل ل sلم yquul maa min cabdin tusiibhu musiiba ma jiro addoon oo musiibada ay ku dhacaysaa oo qofka laga dhintay wuxuu dhahayo weeyaan fayaquulu dhaha innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi annagu allaan usugnaa anna allaa na weeyaan wa innaa ilayhi raajicuun annaguna xaggiisaan u noqon doonnaa allahumma allaahumma ajurnii fii musiibatii allow iga ajrisii musiibadayda wakluf lii khayra minhu iiga dembaysii khayra minhaa mid ka fiican saxbu hadihi اmusiiba yani qof sidaa yidhaah ma jiro ilaa ajarahu اllahu tacaala fii musiibatihi ilaa alla waa ka ajrisiiya musiibadiisaas waklafahu waakhlafa lahu khayra minhu u ka fiican wax ka fiicanna alla waa ugu bedela khayra minha falamaa tuwufiya abu salamata radia allahu canhu markuu abu salama geeriyooday baan qultu aan idhi kama amaranii rasuulu اllahi salى اllahu alيه alي wasalam sida rasuulka alla uu faray faأkhlafa allahu lii khayra minhu rasuula اllahi salى اllahu alيه alي wasalam rawahu muslim mid ka fiican baa alla igu bedelay oo ah rasuulka alla salى اllahu alيه alي wasalam وعn abi muسى radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اله alay slm qaala إida maata waladu اlcabdi marka uu dhinto addoonka ilmihiisu markuu dhinto qaala allahu tacaala limalaa'ikati alla malaa'igtiisu wuxuu ku dhahayaa qabadtum walada cabdii ma qibdooteen addoonkayga ilmihiisii fayaquuluuna nacam haabay dhahayaan fayaquulu markaasu dhahayaa qabadtum hamarata fu'aadi ma qaadeen muxuu ahay wadnihiisa midhihiisii wadnihiisa midhihiisii ma qaadeen yani shaygii eh, midhaha wadnaha oo kale u ahaay wadnaha kaga yaalay yuu dhahayaa fayaquuluuna nacam fayaquulu markaasu wuxuu dhahayaa famaadaa qaala cabdii muxuu dhahay addoonkaygii fayaquuluuna waxay dhahayaan xamidaka wastarjac wuu kugu xamdiyey oo wuu inaalilaystay yani qaala inaa lilahi wa inaa ilay raajiun istirjac kaasaa la yidhaha fayaquulu allahu tacaala markaasu alla dhahayaa ibnu licabdii baytan fi ljannati wasamuuhu bayt alxamd rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan addoonkayga jannada guri uga dhiso oo gurigii xamdiga u bixiyo marka guri magac leh oo guryaheeda waxaa la og yahay daaraha tilmaaman ee gaarka ee kuwa kale ka sii xagjira unbaa magaciyo loo bixiyaa ee marka guryaha caadiga iyo magacyo looma bixiyo marka guri cajiib leh ayaa loo dhisayaa oo magaca leh baa loogu dhisayaa xadiidkan kadana markaa waxa weeyaan imaamu tirmidi radi allahu canhu wuxuu yihi xadiidku waa xasan waana sidaa u sheegay xadiidku xasan weeyaan oo xasanahu اlalbani fi saxiix jaamic الصaغيir wa wuxuuna imaan doonaa mar labaad buu soo noqon doonaayo alf ثulثumiya hamsa وaتisciin buu ku imaan doonaa وعn abi hurayrata radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه alي slam qaal yaqulu اllahu tacaalى alla wuxuu dhahayaa ma licabdi اlmuؤmini cindii jazaء addoonkayga mu'minkii agtayda kumale abaalgud idaa qabadtu safiyahu min ahli اdunya markii aan qaado kiisi uu khaaska ahay si gaara uu jeclaaya ahlu adunyaha ka mid aha uma اxtasabo haddana uu har allegayso oo u sabro ila اljanna janna ma wax kale abaalgud kale ma leh rawahu الbukhaariy waqad taqadama biraqmi اثنين وaثaلaaثiin baabu sabri bay axaadiidkan dada kusoo hormartay وعn usaamata bni zayd radي allahu canهuma qaala arsalat ixdaa banaati الnabiy salى الlahu عalيه wali wslam ilayhi gabdhihii nebiga sal ly slm mideedu waa zaynab radi allahu canhuna ayaa u soo fadhiin dirtay oo tadcuuhiyada ugu yeedhaysa wa tuqbiru uga warramaysaa ana sabiyan lahaa aw ibnan fi lmowt canugkeeda buu yidhi mise wiilkeeda ayaa geeridi ku jira oo dhimanaya faqaala lirasuul ergeygii ay soo dirtay buu wuxuu ku yidhi irjic ilayha ku noqo faakbirhaa uga waran ana lilahi maa akhada walahu ma acطa alla subxaanahu watacaala inuu leeyahay wuxuu qaaday iyo wuxuu dhasiiyaba وkulu شhayin cindahu بأjli musamى wax waliba mudad go-an oo magacaaban buu ku leeyahay famurhaa amar oo faltasbir waltactasib asbirta oo hore alla hadaysato wadakara tamaam alxadiiثi muttafaq calayh xadiidkaa dhamaystirkiisiibuna sheegay oo wana soo hormaray xadiidka wuxuu kusoo hormaray sagaal iyo labaatan xadiidkii ahaa uu kusoo hormaray yani sabriga ah wuuna iman doona wuxuu ku iman doonaa sagaal boqol labaatan iyo lix buu ku iman doonaa marka xadiidka tamaamkiisuna wuxuu ahaa mar labaad inay kusoo fadhiincalisay iyadoo ku dhaaranaysa markaana rasuulku sala allahu alayh waali wasalam uu kacay isaga oo rag ay la socdaan markaasna loo soo dhiibay canugiyoo laabtiisu ay qaraclaynayso markaasna uu indhihiisu ilmeeyey oo markaa raggii la socday nin ka mida ah sacad ibnu mucaad uu yidhi yaa rasuul allahi maxay tahay sidan taw markaasna nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi waa raxmad oo allah uu geliyo addoomihiisa qalbigiisa mise addoomihiisa intuu doono qalbigooda uu geliyo weeyaan allahuma اjcal raxmata fi qulubina <clears throat> baabu jawaazi اlbukaaءi calى اlmayit ayra bغayri nawxin bغayri nadbin walaa niyaaxa banaanaanshaha in loo ooyo qofka dhintay loo ooyo iyada oo ammaan nadbi waxaa la yidhaha in la tirtiriyo maxaasintiisa kii kan haayo kii kan haayo niyaaxaduna waa qaylada iyo baroorta labadaa midna la-aanteed iyadoon ahayn in loo ooyo inay banaanta yani indhuha ilmeeyaan ama niyaaxatu faxaraamu wasayaأtii fiiha baabun fi kitaabi الnahyi halka waxyaalaha manhiyaadka ku sheegi doono ayuu xadiidka baab ugu imaan doonaa niyaaxada in sha allahu tacaala wa ama albukaa'u oohinta oo ilinta fajaءat axaadiidu kahiiraة min nahyi canhu ilinta mayta cod kale weeyaane وأma وأna الmayita yucadabu bibukaaءi أhlihi in loo lagu cadaabayo niyaaxada yani waa binta oohintantada maniyadii waa ta cod kale in nahyigeedana xadiid baa kusoo aroortay in qofka bukaa ee qofka dhintayna loo cadaabayo oohinta ay ciddiisa u oyday taasna iyadana xadiid baa kusoo aroortay wa hiya muta'awalatun waa mid la awilay weeyaan xadiidtaas wa maxmuulatun calaa man awsaa bihaa waxaana lagu xambaaraya lagu fasirayaa qofkii dardaarmay hal iisoo ooyay yidhi taasaa lagu fasiraya siday ahaan jirtay harabka caadadeedii ay ahaan jirteen وأma والnahyu inamaa huwa can اlbukaaءi اladii fiihi nadbun aw niyaaxa ammaan ama qaylo uu ku jirto kaasaa laiska nahiyey والdليل عlى جawاaزi الbukaaءi bغayri nadbin walaa niyaaxa أxaadiiثu kahiiraة minha waxaa ka mida عن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlhi صلى اه عليه وسلم caada سعد بن عباadة سعد بن عباad uu booqday ومعه عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وcبدالله بن مسعوud رضي الله عنه isagoo raggaas ula jiraan wuu booqday fabakىa رasuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka alle waa ooyey falama rأى الqوم بكاءa رasuuli الlahi صلى الله عليه وaلiه وسلم bakw markay raggii arkeen oohinta nebiga slى الlaه عليه وaلي وسلم yo iyaguna ooyeen faqaala markaasuu yihi alaa tasmacuun miyaydan maqlaynin yani maqla waxaan idin leeyahay ina allaha laa yucadibu bidamci اlcayni walaa bixuduni اlqalb alla uma cadaabo isha ilmaynteeda iyo qalbiga murugadiisa toona walaakin yucadibu bihada kanuuse u cadaaba aw yarxamise wa u naxariistaayo wa dhaafaa wa ashaara ilaa lisaanihi kolku haadaa lahaana carabkiisu farta ku fiiqay muttafaqun calayh waxaanu ku iman doonaa mar labaad raqم ألف وستمية ثلاثة وستين وعن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وaليه وسلم رufica إليhi waxaa loo soo dhiibay بن بنtihi wiilkii gabadhiisa ayaa loo soo dhiibay wiilkii gabadhiisa loo soo dhiibay wahuwa fi lmowt canugaasuna uu geerida ku jiro yani uu geeriyoonayo oo dhimanayo sakaraadayo fafaadat caynaa rasuuli llahi sal ly slam waxaa ilmaysay indhihii nabiga alla salى اllahu alيه alي slm faqaala lahu sacd ma hada ya rasuula allah faqaal hadihi raxmat jacalaha allahu tacaalى fi quluubi cibaadih wainama yarxam اllah min cibaadihi الraxmaan mutafaq عalayh allahuma arxamna fainaka anta bina raxim marka kaasuna waa kiina soo hormaray oo mar dhoweydna uu inoo soo horumaray qayb ka midihi mar horena isaga oo dhammaystiran oo dheer inoo soo horumaray وعن أنس رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم dakla calى bnihi ibraahim radia allahu canhu wiilkiisa ibraahim aha uu soo galay wa huwa yajuudu binafsihi isaguna naftiisii uu bixinaya naftiisa ay kasii baxayso fajacalat caynaa rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wali wslam rasuulka alla sala اllahu alيh alيه indhihiisii yaa waxay bilaabeen tadrifaani inay ilmeeyaan faqaala lahu cabdiraxmaan ibni cawf ba wuxuu ku yidhi wa anta ya rasuula allah ma adiguna rasuulka allow yani adna ma ooyeysaa faqaala markaasuu yihi abna cawf ina cawf ow inamaa inahaa raxmatun tani waa raxmad wain uma atbacahaa biukraa damca kaloo haddana ka dabageeyey faqaala markaasuu yihi ina alcaynata tadma ishu waa ilmaynaysaa waqalba yaxzan qalbiguna waa murugoonayaa walaa naqulu ilaa maa yurdi rabbanaa rabbiga iyo wax raalligeliya wax kalena ma dhahayno wainaa bifiraaqika ya ibraahimu lamaxzuunuun annaguna tegidda aada naga tegayso ibraahimow waa la murugaysannahay rawaahu الbukhaariyu warawaa muslimu bacd hawa axaadiiث fi baabi kahiiraة fi صaxiixi mashhuura wallahu aclam baabu اlkafi can ma yara an maa yara fi lmayiti min makruuh inuu ka aamuso oo uu qariyo qofkan kada dhintay waxa ka muuqanaya waxyaalaha la nacmaysta ah isagoo suuradiisu ay doorsoontay iyo isagoo yani calaamad aan fiicneen lagu arkay waxyaala sidaasa ama waxyaalaha oo ka imaanaya calooshiisa waxyaala sidaas oo kalea in loo xilqariyo oo laga aamuso aan la sheeg sheegin can abi raaficin aslama mawlaa rasuuli llahi sal sl abi raafic magaciisa aslama dhihi jira mawlaa rasuuli llahi sala allahu alيyه wali wslam ahaa ana nabiy ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه wali wslam qaal man gasla maytan qofkii qof dhintay dhaqa fakatama calayhi oo qariya gafara allahu lahu arbaciina mara afar goorba alla u dembi dhaafa rawaahu alxaakimu waqaal saxiixun calaa sharطi muslim waqad <clears throat> saxiixun calaa arbaciina mara soma صaxiixun calىa sharطi muslim marka waxa weeyaan xadiidkan kada dahabina waa ku waafaqay waana sida ay yidhaaheen oo xadiidku waxaa weeyaan صaxiix weeyaan وفي الbاb عن أbي أmاmة عند الطبراني بلفظ mن غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب وmن كفنه كساه الله من السندس xadiidkaas marka isaguna xasan weeyaan oo xasanahu الشhيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير ميتا فستره ستره الله من الذنوب فستره فستره ستره الله فستره ستره الله ستره الله من الذنوب الطبراني يا الطبراني في الجامع الصغير آه. طيب باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز kutukadashada qofka dhintay lagu tukado iyo sagootintiisa lasii raaca iyo haasidiisa oo lala joogo iyo naaga inay soo raacaan nacbaysiga sharciga oo nacbaysay waqad sabaqa fadlu tashriic tashriica fadligiisa waa noo soo hormaray wacan abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lah sl ly slam man shahida janaazatan man shahida aljanaasa qofkii janaazada soo xaadiro ee la jooga xataa yusallaa calayha ilaa lagaga tukado falahu qiraatun alqiraad buu leeyahy qiraadku wax sunuuda wax lagu miisaamo bu ah yani marka hadda hal qayb oo ajriya baa laga wadaa waman shahidahaa qofka la jooga xataa tudfana ilaa laga aasana falahu qiraataani laba qiraad buu leeyahay qila wama lqiraataani qaala midlu ljabalayn alcadiimayni mutafaqun caleyh laba buuroodo waaweyn ay laba la kala yihiin labadaa qiraad marka qiraadka iyo qaqaaficda yaryar ahay wax lagu miisaamo aha ankadu looma jeedo waxa un laga wadaa waxaa laga wadaa mxu ahay hal qayb iyo laba qayboodii baa laga wadaa وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى اه عليه وسلم qاaل man اتبca جناaزة مسلم إيmانا واxtisaaba qofkii raaca qof muslima janaazadii raaca oo iimaan xaqnimadeeda iyo walaaltinimada ka dhaxaysa iyo uu rumaynayo iyo ajri doon alle oo ajri agtiisa ajri kaga doonanayo qofkii u raaca wa kaana macahu oo la jira xataa yusallaa calayha ilaa lagaga tukado wayufraqa min dafniha oo la dhammeeyo aaskeedana la dhammeeyo fainahu yarjicu min alأjri biqiraatayn ajriga wuxuu kala noqonaya laba qiraad buu ajri oo la noqonaya kullu qiraaطin qiraad weliba uu yahay mihlu uxudin buurta uxud ahoo kale uu yahay waman صallaa calayha qofka ku tukadana fainahu yarjicu uma rajaca haddana noqdo qabla an tudfana intaan la asinna fainahu yarjicu biqiraad hal qiraad buu la noqonayaa rawaahu albukhaariy axaadiidta markaa baabkankada ku saabsanna waxaa aad u fara badiyey oo shawaahiddiisa xadiidkan kada wariyey inkastoo saxiix buu iska yaho shawaahid aan u baahnayn waxaa sheegay muxuu ahay alalbani fi saxiix jaamic sagiir ayuu ku sheegay وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا calayna waxaana laga reebay annaga janaasada inaan raacno laakiinna lagama xaraamaynin oo nahyigaasu nahyi jaazim ah ma aanu ahayn nahyu karaha ayuu ahaa muttafaqun calayh wa macnaahu lam yushaddad fi nahyi lagna laguma adkeynin na laga nahyinayo kamaa yushaddadu fi lmuxaramaat waxyaalaha xaaraamta sida lagu adkeeyo nahyigeeda na laguma adkaynin eh si fuduud ayaa nalooga nahiyo sida waxyaalaha makruuhaadka layska nahiyaa baabu istixbaabi takfiiri اlmusaliina calى اljanaaza wajcali sufuufihim talaatatan faaktar in loo badiyo in loo badiyo qofka dhintay ee salaada loo badiyo iyo in sufuufteeda hataa hadday yar yihiin la qaybiyo oo saddex saf iyo laga dhigo iyo wax kasii badanaya وعn caaishaةa radي allahu canha qaalat qaala rasuulu الlahi صلl ly slm ma min mayitin yusallii عalayhi أmaة min almuslimiin yabluغuuna miئة kulluhum yashfacuuna lah ilaa shuficuu fiihi rawahu muslim ma jiro qof dhinta oo yani muslima oo janaasadiisa ay ku tukadaan jamaaca muslimahoo boqol gaarhaya oo dhammaantood u wada ducaynaya o u wada shafaaco qaadaya ilaa alla subxaanahu wa tacaala waa ka aqbalaa shafaacadooda waa ka aqbalaa rawaahu muslim xadiid kale marka isaguna wuxuu dhahaya man sallaa calayhi mi'at min almuslimiin gufira lahu waa loo dembi dhaafaa oo waxaa wariyey kaana ibnu maaja baa wariyey waana saxiixo saxiix jaamic sagiir iyo axkaam aljanaa-is ayuu muxuahay ku uu ku wari ku saxiix yeelay الشhيkh الألباني xaفظه الله taعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهma qال سمعت رsuuل الله صلى اه عليه وسلم يقول mا min رaجuل مسلم يmuut ma jiro nin mslimahoo dhimanaya haweentuna waan lamide fayaquumu calىa janaazati arbacuuna rajulan ay janaazadiis istaagaan afartan nin laa yushrikuuna billahi shay-an alle waxba u shariig yeelaynin ilaa shafacahum allahu fiihi ila alla wou ka shafeeco aqbala rawaahu muslim kii hore marka wuxuu ahaa boqol bay ahayd kanuna afartan buu sheegay kanaa marka waxaa weeyaan kanaa kasii tiradana ka sii yar wa can markad ibn cabdillahi alyazani abulkhayr alyazani qaala kana malik bnu hubayrata radia allahu canhu saxaabiga malik bnu hubayra la yidhaaho wuxuu ahaa إذا صلى على الجناaزة markuu جناaزada ku tukado fataqاala الناaسa عalayha dadka uu yaraysto جamاعada yimid uu yaraysto جزاهم عalayha ثaلاثة أجزاء saddex qaybood buu qaybinay laba laba iyo hal hal isu taaga buu dhihi jiray marka sidaas ugu tukan jiray ثuma qaala markaasu wuxuu dhahay qaala rasuul lah sl ly slm man صallىa عalayhi ثaلaaثaةu صفuufin faqad أwjab qofka ay ku tukadaan mxuah saddex saf jannu waajibsaday saasuu dhihi jiray rawaahu abu daawuuda wtirmidiy wa qaala xadiiثun xasan xadiidku sax weeyaan inta hore mawquufka ah ee malik bn humayra ficilkiisa iyo radi allahu canhu waa xasan oo sida imaam tirmidi radi allahu canhu uu sheegay laakiin inta dambe a mawquufkii daciif weeyaanoo ضacafahu alalbaniy fi ضaciif ibni maaja wa ضaciif الjaamiع الصغيir wa kitaab الjanaaئز wa muxuu ahaa ضaciifi abi dawud intaba waa ku daciifiye marka marfuuc ahaan bay daciif u tahay laakiin inta mawquufka ah oo iyadu qaybinta malik ibn hubayra radi allahu canhu inuu sidaa yeeli jiray ah intaasu waa xasan iyadu waxaana kaa la mid ah rasuulku sal ll alay slam canug yaroo abu طalxa uu dhalay marka ay ku tukanayeen isaga iyo abu طalxa iyo anas iyo way isgadaan eh, joojiyo qof qof bay u joogsadeen ismayna kala joogsanin baabu marka taas maalik eh, sida ah uu sameeyey taas ayaa shaahid u noqonaysa mawquufku etiisu laakiin ka marfuuca baa shaahid u noqon karaaya waxaa marka jira eh, xadiid halkan kadoo cajiiba xadiidkan kaduna waxaa weeyaan waxaan ka soo qoray kitaab صaxiix الjaamiع الصغيr ayaan ka soo qoray silsilaة الxadiid الصaxiixa lisheekh الأlbani iyo صaxiix ibn maaja iyo musnad axmed wuxuuna xadiidkaasu uu ka digayaa in janaazada masjidka loogu tukado masjidka la soo geliyo xadiidkuna wuxuu leeyahay man صلىa عalى janaazaة fi الmasjid falaysa lahu shay waxba male yani wax ajra male marka waa xadiidkuna waa صaxiix xadiidka um اlmuؤminiina caaisha radi allahu canha iyadu marka waxay sheegi jirtay inuu rasuulku salى الlaه alay slam ilmo baydaa sahl iyo suhayl radi allahu canhuma inuu masjidka ugu tukaday marka kaasuu ficilka nebigu ah salى الlaه alay slam iyaduna way ugu tukatay sacd ibn abi waqaas markuu dhintay masgay soo gelisay laakiin ficilkii nebiga sal l sida u badnaydna halkaa mar mooyaane labadaa nin mooyaane waxay ahayd inuu dibadda ugu tukado oo meel masjidka hortiisa oo musalla aljanaa-is la yidhaaho loogu tukado marka sunnadiisii muxuu ahaayey manhajkiisii daa'imka ahaa kaasuu ahaa xataa hadday bannaan tahay oo kolkol in loogu tukado mooyaane in caada laga dhigto muxuu ahay masaajidda lala soo doonto waa laga fiican yahay marka hadigii nebiga sala allau alay slam jooxiisa waxaa ku fiican in masaajidda hortooda looga sameeyo sidii meeshii muxuuha masjidka nebigu sala allau alay wasalam uu lahaa ee musalla ciid la dhihi jiray oo kale in halkaa loogu tukado baabu mas'aladana waxaa aad u faahfaahiyay sheekh alalbani fi kitaab axkaam aljanaa'is wa baabu ma yuqra'u fi salaati aljanaaza sida loogu tukanayo waxa la aqriyay yani weeyaan marka wuxuu leeyay yukabiru arbaca takbiiraat afar goor buu horta takbiiranaya yatacawadu bacda alأuulaa midda hore gadaasheeda waa cawdu bilaysanaya uma yaqra'u faatixata alkitaab faatixat alkitaab buu aqriyayaa uma yukabiru الثaani mar labaad buu haddana takbiiranaya uma yusalli calى الnebi sal ly sl nebigu ku saliyaya uma yaquulu marka fayaqulu wuxuu dhahayaa allahuma salli calى mxamedi wعalى ali mxamed wاlأfضل an yaquul an yutimahu bqowlihi kama sallayta calى ibrahima ilى qowlihi inaka xabiib majid oo salaada ibraahimiyada la yidhaaho ee nebigu salى الlaه alيه alي slm markii la weydiiyey kolkaan salaadayda dhexdeeda kugu saliyayna saan kugu salina uu saa dhaha uu yidhi in la yidhaha baa fiican walaa yafcalu ma yafcalhu kahiiru min alcawaam fii qira'atihim qaar badan oo caamadii siday yeelaan oo ay aqriyaan in allaha malaa'ikata yusalluuna cala الnabiy aayadda inay aqriyaan ah ma yeelayo fainahu laa tasixu salaatuhu ida اqtasara calayha hadduu iyada ku gaabsado oo aanu salliga nebiga sala اlه alay slam ku darin kuma asaxayso uma yukabiru الثaaliثa mar saddexaad buu haddana takbiiranaya wayadcuu lilmayit maydku uu ducaynayaa walilmuslimiin bima sanadkuruhu min alaxaadiidi in sha allahu tacaala xadiidka soo socotay ducadii nebiga sala اlه alay slam sheegi doono yuu ugu ducayn doonaa uma yukabiru الraabica midda afraad ba haddana takbiiranaya wayadcuu waana ducaynayaa wa markaasuu marka ka baxayaa marka laba goor baa la ducaynayaa bacda الثaaliثة wa bacda الraabica wa min axsanihi ducada inta u fiicanna waxaa ka mid a allahuma laa taxrimna ajrahu ducada tan dambe afraad gadaasheeda allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu waqfir lana walahu intaas u fiican ka mida oo ila way soo aroortay wاlmukhtaaru wax sida la doortayna an yuطawila الducaaءa ducada inuu dheereeyo weeyaan bacda الraabica khilaafa lima yctaadhu akar الnaas ya fi raabica yani bacda الraabica weeyaan ba ka dhigan tahay khilaafa ma yctaadhu akar الnaas lxadiiثi bni abi أwfى aladi sanadkuruhu in shaء allahu taعaalى xadiiثu cabdالlahi bni abi أwfى radي allahu canهuma ee aan sheegi doono ayaa wuxuu sheegayaa in midda ugu dambaysa ee salaamo naqsiga ka horraysa dabadeedana ducada la dheeraynayo laakiin dadku caadi iska leeyihiin iska leeyihiin ila alآan mxuaha xarameynka iyo meel walbaba midda dambe kolkii la takbiirsado ta waxaad moodaa in salaamo naqsiguba lala xaguusinayo wa ama aladciyatu almaahiiratu bacda atakbiirati ahaaliثa fa minha waxaa ka mida adciyada la soo naqliyey ee rasuulka laga soo guuriyey ee takbiirta saddexaad dabadeed waxaa ka mida can abi cabdiraxmaan cawf bni malik alashicri radi allahu canhu qaala sallaa rasuulu llahi sal اllau alay slam calaa janaaza rasuulka alla janaazu ku tukaday faxfidtu min ducaahi ducadiisa waxaan ka xifdiyey wahuwa yaquulu isaguna uu leeyahay allahuma اغfir lahu وارxamhu وcaafihi واcfu canhu وأkrim nuزlahu sooriyadiisa alla wanaaji weeyaan wwasic mudkhalahu meesha la gelinayana alla u waasici waa qabriga waqsilhu bilmaaءi wالthalji wاlbarad allow ku dhaq biyo iyo baraf iyo dhagax biyaale waa dhagax barafka yaryar way isaguna wanaqihi min alkhaطاaya ka nadiifi dunuubta kamaa naqayta thawba اlabyada min addanas ta uga nadiifsa marada cad wasakda وأbdilhu daaran khayra min daarihi ugu bedel guriga gurigiisa ka fiican wa أhlan khayra min ahli cidcidiisa ka fiican وزawjan khayra min zawjihi haweeney haweenaydiisa ka fiican وأdkl الجنة وأcidhu min cadaabi الqbr وmin cadaabi الnaar xatىa تamanaytu cawf baale radي allahu canhu ilaa aan ka tamaniyey an akuuna ana dalika almayit inaan anigu meydkaas noqon maxaa ninkasaa loogu ducaynayo u noqon weydo ilaa masiri rawahu muslim ninkaasuna waxaan filayaa inuu ahaa cabdullahi bn bujaadayn inuu ahaa baan filaya cabdullahi bn muqafal adeerkiisa ahaa oo ku dhintay xisaarkii bani qurayda rawahu muslim وعn أbي هurayرaةa وأbي qتاadة وأbي إبراهيم الأشhلي عن أbيهi وأbوه صحاaبي أbو إبراهيم الأشhلي نسبة إلى بني عبدالأشhل oo waxaa wey رحمة من الأنصار wuxuu leeyahay رضي الله عنهم عن النبي صلى اه عليه وسلم صلى على جناaزة جناaزة ku tukaday faqاala markaasu wuxuu yihi اللهma اغفر لحyina وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشhاهدنا وغائبنا alla u dembi dhaaf kaayaga nool iyo kaayaga dhintayba alla u dembi dhaaf iyo kaayaga yar iyo kaayaga weyn kaayaga lab iyo kaayaga dhadig kaayaga joog iyo kaayaga maqan allahuma min axyatahu mina alla qofkaad noolaysa anaga nagamid aad dayso naga ku dayso faaxyihi cala alislaam islaamnima ku noolee waman tawafaytahu mina fatawaffahu cala aliimaan qofkaad oofsatee naga midana iimaan ku oofso allahuma laa taxrimna ajrah allow ajrigiisa ha naga qadinin walaa taftinna bacda gadaashiina hana fitnaynin walaa tudilana haddii la idhaana waa la heli karaayo rawaahu tirmidiy min riwaayati abi hurayrata wاlashhaliy warawaahu abu daawuuda min riwaayati abi hurayrata وabi qataada qaala alxaakim wuxuu yihi xadiidu abi hurayra صaxiixu calى sharط الbukhaariyi وmuslim raxmat ullahi barakaatu xadiidkii saxaabada saddexdii ay wariyeen ee ku saabsanaa rasuulka alla slى الlahu عalيه wali wasalam ducatiisa oo qof dhintay u ducaynayey xadiidka qiimayntiisii marka weeyaan xadiidku waa dhammaaday naskiisiye marka xadiidka wuxuu leeyahay tirmidi wuxuu wariyey laba nin riwaayadeed buu ka wariyey oo abu hurayre iyo abu ibraahim alashhari can abihi ah warawah abu daawuuda min riwaayati abi hurayra wa abi qataada isna labadaasuu ka wariyey wa labada marka mid walbaba abu hurayra waa la jiraa radia allahu tacaala canhu وarضاه qaala alxaakim abu cabdillahi nasaaburi ayaa isagu wuxuu yihi xadiiثu abi hurayrata صaxiixu calى shardi الbukhaariyi وmuslim qaala tirmidiy qaala الbukhaariy tirmidi baa wuxuu bukhaari ka warinaya inuu yihi aصxu riwaayaati hada اlxadiiثi riwaayaة اlأshhari kuwa kalena marka wada saxin lakin u kala saxsan yihiin qaala الbukhaariy وأصxu شhayءi fi hada الbaab yani ducaa cala janaa'iz buu ka wadaa xadiiثu cawf bni maliki radي allahu canhu xadiidku marka kolleyba صaxiix weeyaan oo صaxaxahu sheikh اlalbani fi صaxiix ibni maaja wa axkaam الjanaa'iz wa mxuaha mishkaat اlmasaabix wغayrihi wa can abi hurayrata radي allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wali wslam yaqulu ida صalaytum clى اlmayit markaad qofka dhintay ku tukanaysaan faأkhlisuu lahu الducaaءa rawaahu abu daawuud ducada u khaalisiyaal oo si qalbiya ugu duceeya oo qalbi xaadira ugaga duceeya iska dabnahona iska dhaqdhaqaajina iska dhaafinina rawaa xadiidka abu daawuud baa wariyey waana xasan oo xasanahu sheikh اlalbaniyu fi saxiix الjaamiع الصغيr wa canhu radي allahu canhu can الnabiy sal ه alay slam fi الsalaati calى janaa'iz inuu yihi allahuma anta rabuhaa وأnta khلqتhaa وأnta hadayتha للإسلام وأnta qبضta ruuxahaa وأnta أعlamu bsirha وعlaaniyatiha jiئnaaka شhuفعاءa lah faغfir lahu rawaahu أbu dawud wuxuu yidhi markaa allow adigaa rabbigeeda adigaa abuuray adigaa islaamnimada ku hanuuniyey adaa naftaadii qaaday adigaana naga og wax u qarsooniyo wax u muuqdaba waana kuu nimid inaan anagu u shafaaco qaadayne u dembi dhaaf rawaahu abu dawud xadiidka laakiin waa ضaciif oo ضacafahu sheikh اlalbani fi ضaciifi abi dawuud wuxuu leeyahay ضaciif abu dawuud buu ku ضaciifiyey وعن واثلة بن الأsقع رضي الله عنه qاla صلىa بنا رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين rasuulka allaa nagu tujiyey nin muslimiinta ka mida fasamictuhu yaquul isagoo le baan maqlay allahuma ina fulana bna fulani fii dimatika waxabli jiwaarik faqihi fitnaة اlqbri wacadaaba اlqbr waanta ahlu اlwafaaءi wacadaaba الnaar waanta ahlu اlwafaaءi wاlxamd allahuma اغfir lahu warxamhu inaka anta algafuur الraxiim rawaahu abu dawud waxaan marka wuxuu dhahay buu leeyahay allow hebelkii in hebelahaayo fii dimatika magantaadii weeyaan aduu magankuu iyo cahdigaadii buu ku jira wa xabli jiwaarika iyo magangelyadaada ee muxuu ahaa xadhigeedii buu ku jira aduu ku magan yahay faqihi cadaab الnaar cadaab alqabri allow ka ilaali cadaabka qabriga wa cadaab annaar wa anta ahlu lwafaa'i walxamdi adugu waxaa tahay midka mutaa inuu ballanta oofiye iyo lagu xamdiye ah allaahumma fakfir lahu allow dembi dhaaf warxamhu u naxariiso fa innaka anta algafuur اraxiim waana xadiidu saxiix weeyaan saxaxu sheikhu alalbaniy fii saxiixi sunan ibni maajah wa axkaami اljanaa'iz wagayrihima wacan cabd llaahi bni abi owfa radia allahu canhuma annahu kabara calaa janaazati ibnatin lahu gabarhtiisa janaasadeedu ayuu ku takbiirsaday arbaca takbiiraatin afar takbiiradood faqaama bacda araabica kii wuu taagnaa takbiirta afraad dabadeed ka qadri maa bayna takbiiratayn laba takbiiradood inta u dhaxayso oo kale yastakfiru lahaa weydcuu isagu u dembi dhaaf alle uga dalbaayo oo oo u ducaynaya uma qaala markaas wuxuu yihi kaana rasuulu ullahi sal ly slam yasnacu haakada saasuu yeeli jiray rasuulka alla salى allahu alayhi wali wasalam wa fii riwaayatin kabara arbacan afar buu takbiirtay uma makasa saacatan saacad buu taagnaa yani cabaar buu taagnaa saac baar buu taagnaa uma xataa danana ilaan uga malayna annahu sayukabiru hamsan inuu shan takbiirsanayo mid shanaad uu ku darayo uma sallama waa salaama naqsaday can yamiinihi wa can shimaalihi midigtiisa iyo bidixdiisuu ka salaama naqsaday falama insarafa qulnaa lahu maa haada kolkuu ka soo baxay baa maxaan niri tanu maxay tahay qaala markaasu wuxuu yidhi laa aziidu innii laa aziidukum calaa maa ra'aytu rasuula allahi sal ly slm yasnac anu waxba idinku dari maayo rasuulka alla salى اllahu عalيyه wali wslam siduu yidhi waxba idinku dari maayo mise wuxuu yidhi haakadaa sanaca rasul lah sal l slm sidaasuu rasuulka alla salى اllahu عalيyه wali wasalam uu sameeyey buu yidhi rawaahu الxaakim waqaala صaxiixu اlisnaad xadiidun صaxiixin ayuu yidhi riwaayadantada riwaayada alxaakim waa riwaaya ضaciifa riwaaya ضaciifa weeyaan oo alxaakim hadalka uu yidhi waa mxaa صaxiix weeye uu yidhi fiihi nadar sida uu albani uu yidhi waxaase marka iyadu riwaayantada marka daciif weeyaan laakiin riwaayo kale oo صaxiix oo kan tan waxoogaa khilaafsan ayaa jirta oo tan sanadkeeda waxaa ku jira nin la yidhaaho ibraahim ibn yaziid الhajari ninkaasuna waa nin daciif oo sayi lxifdi ah laakiin riwaayo kale oo nin abu yacfuur la yidhaaho uu ka wariyey cabdullahi ibni abi unfar radyadan kaga wariyey ayaa wuxuu dhahaysaa waxay iyadu dhahaysaa janaazadiibuu kolkuu ku tukadaybu afar goor takbiirsaday markaasuu cabbaar haddana taagnaa iyo isagoo u ducaynaya markaasuu kolkuu ka baxay buu wuxuu yidhi ma waxaad ii malaynayseen mid shanaad inaan ku daraayo markaasaan yidhi maya markaasu ina rasul ه صل sl kaana yukabiru arbcan ina rasul اh sl sl kabiru kaana yukabiru arbacan lafdigaas ayaa isagu صaxiix ah oo bayhaqi uu wariyey marka riwaayatu abi yacfuur baa صaxiixa ah ee riwaayatu ibrahim اlhajari oo midii xaakim uu wariyey ah iyadu daciifo weeyaan xaakim ardaygeeda saas oo mxu ahay albayhaqi ee riwaayadiisa ayaas iyadu صaxiix marka riwaayadaas waxaa weeyaan riwaayada bayhaqi wuxuu leeyahay ninka abu yacfuur la yidhaaho shahidtu shahidtuhu cabdullaahi bnu abdiawfaan la joogay wakabara calىa janaazatin arbaca isagoo janaaze ku takbiirsaday afar goor uma qaama saacatan si afraad dabadeed buu cabbaar taagnayo yacducu isagoo u ducaynaya uma qaala markuu ka baxay buu wuxuu yidhi atarawnii aukabiru hamsan qaaluu laa qaala ina rasuula اllahi sl ly slm kaana yukabiru arbacan sidaasuu yidhi marka saas baa midaasaa saxiix ah mid walbaba wuxuu usoo deliishanayo oo in midda afraad dabadeed uu cabaar taagnaa mxaa ibnu abi owfa waa saxiix weeyaan laakiin sidaasuu yeeli jiray de nebigu sal alay slam yaan saxiix ahayn eh nebigu sal l sl afar buu takbiiran jiray saasuu isagu sheegay baabu israaci biاljanaaza waa degdega lala degdego oo lala laxaagsado janaazada oo dhaqso loo aaso can abi hurayrata radi allahu canhu can nebiy sal l slm qaala asricuu biاljanaaza la dhaqsada janaazada fain taku saalixatan hadday tahay mid fiican hadday tahay fakhayrun tuqadimuunaha ilayh waa khayr oo aada naftiina uqadimaysaan weeyaan وintku siوى ذلka tawcan haday tahayna fشhr تضacunahu can رqaabiكm متfq عalيه waa shar qoortiina ka tuuraysaan weeyaan ka takhalusaysaan yani kollayba faa'iday idin leedahay hadduu qof fiican yahayna isagay faa'ido u leedahayoo khayrka sugaaya qabriga ku sugaaya bay u dadejinaysaan ee haka daahinina hadduu mid xun uu yahayna sharkan kada aad sidaane qoorta idin saara ayaad iska takhalusaysaan oo guntiisa iskaga ururinaysaan rawaahu fii riwaayati limuslim fakhayrun tuqadimuunaha calayhi riwaayadii hore ilayhida bedelkeedii calayhi u dhahay وعn أbي سعيid الخdري رضي الله عنه qال kاna النبي صلى اه علي سلم يquل إida وضعت الجناaزة markii جناaزada lasoo dhigo فاxتmلha الرiجaaل عalى أعناaqihim ay dadku qoortooda ragku qoortooda ku qaadaan fain kaana صاaلحaةa qاaلت qadimuuni haddii mid fiican oo khayrla ay tahay waa la tusayaa ilan maxaa waxa ka horeeyaa la tusayaa nacmeahan hore iyo wada hore ii wada daahinina bay dhahaysaa wain kaanad gayra saalixa qaalat liahliha cindeeda waxay ku dhahaysaa yaa weylahaa ayna yadhabuuna biha alla hoogtaa xaggeed la aadaya xaggeed la aadaysaa yasmacu sawtaa codkeeda waxaa maqlaya kullu shayin ila alinsaan walow samica alinsaanu hadduu insaanku maqli lahaana la saciqa waa suuxi lahaa mise waa dhiman lahaaba rawaahu albukhaari waana soo marray oo afar boqol afartan afar baan ku soo marray baabu tacjiili qadaaءi dayna can اlmayit daynta ka gudideeda oo la dedejiyo meydka laga gudaayo wاlmubaadarati ilaa tajhiizihi diyaarintiisa oo loo degdego ilaa an yamuuta faj'atan inuu si kadaa ku dhinto oo fayutraka xataa yutayaqana mowtuhu loo maleeyo inuu suxri ku noqon yahay wax sidaas oo la shakiyo oo dhakhtar iyo wax sidaas iyo alaab iyo wadnaha iyo lagu qiyaasiyana aan lahaynin oo marka loo malaynayo iska suurowda inaan inuu suxrin ku maqan yahay kolka isaga ilaa laga hubsanayo waa loo yarkaadinaya laakiin kolba kolkii la hubsado waa inaan loo sii daahdaahine la iska dhaqsado oo sidii muxuu ahay makwihiisa akhiirka loo geyn lahaa loogu dhaqsado can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy slى اllahu alيyه wali waslama qaal nafsu lmu'mini mucallaqaة bidaynihi xataa yuqضى canhu qofka mu'minka ah naftiisa waxay u xidhan tahay oo loo haysta u rahman tahay dayntiisa ilaa laga ilaa laga gudo oo darajadiisii mxua lagu sii dayn maayo ilaa diinta laga gudo marka waa in daynta horay laga gudo hore looga dhaqsado rawahu tirmidi waqaala xadiiثun xasan xadiidkuna xasan waa ka wan yahay waa صaxiix صaxaxahu الشheikh الألbani fi صaxiix الjaamiع الصغير w عan xusayn bni waxwax radي allahu canhu ana طلxة bna الbarاء radي allahu canhu marض faأtaahu النabiyu sal اه عlay slm yacuuduhu nabiga u yimid isagoo booqanaya faqaala markaasuu wuxu uhi إnii laa araa طلxaةa إila qad xadaثa bih الmowt طلxa u malayn maayo inuu geeri ku soo degtay wax kale u malayn maaye faآadinuunii bihi isoo ogeysiya markuu geeriyadu wcajiluu bihi dedejiya faإnahu laa ynbagii lijiifati muslimi an tuxbasa bayna ظahraanay أhlih qof muslima mxuu ahay meydkiisa kuma haboona in lagu daahiyo cidiisa dhexdeeda rawahu tirmi abu daawud abu daawuud baa xadiidkan wariyey oo waa xadiidku waa ضaciif ضacafahu sheikh الألbaniي fi ضaciif الjaamiع الصغير wa silsilaة الأxaadiiث الضaciifa sanadkiisa laba qof oo majhuul ah ayaa ku jirto marka saas uga cishla noqdo baabu اlmawcidati cinda alqabr wacdiga dadka lagu wacdiyo qabriga dushiisa dadkan reer banaadir soomaalida reer banaadir caado fiican bay xagga ka leeyihiinoo kolkii qofkii la aaso ayaa dadka culimmadooda ehe joogaayo ay dadka waxu sheegaan oo sabirka ku gubaabiyaan oo ay ku kor wacdiyaan qabriga dushiisa waana caado fiican taas oo fiican tahay oo tan mxu xadiidkan uu sheegi doono baabu اlmawcidati cinda alqbri can caliyi radi allahu canhu qaala kuna fi janaazatin fi baqiici اlgarqad janaaza baan joognay oo meeshaas baqiici اlgarqad la yidhaha lagu aasayo qarqadkuna waa kaan sheegnay geed qodaxalaho meesha ka baxay inuu yaho shajarulyahuud la yidhaah fa ataanaa rasuulu llahi sal sl rasuulka allaa noo yimid oo faqacda waa fadhiisan waa fadhiistay waqacadnaa xawlahu hariirihiisaan inaanu fadhfadhiisannay wa macahu miqsara wuxuu haystayna e, e, bakoorad dhul yaroo gaaban oo e, mxuaha dhulka lagu cuskado yaa mifsara la yidhaahaa oo darafteeda soo qalloocan tahay markaasuu fanakasa waa foorarsaday hoos buu u foorarsaday wajacala wuxuu bilaabay yankutu bimiqsaratihi inuu dhulka ku faarfaaro ushiisaas bakooradiisa atuma qaala markaasu wuxuu yidhi maa minkum min axadin ilaa waqad kutiba maqcaduhu min annaari wamaqcaduhu min aljanna idinka idinkuma jiro qof ilaa booskiisii jannada iyo booskiisii naartaba waa lagu qoray qof waliba jannadana boos buu ku oo ku qoran yahay naartana boos buu ku leeyahay waa ku qoran yahay walciyaadu billah min annaar nas'al اllah aljanna wanacuudu bihi min annaar faqaaluu markaas odhan yaa rasuul allah afalaa nabtakilu calaa kitaabina oo miyaanan isku hallaynayni kitaabka iyo warqadii hore oo aanan camalka iska daynaynin faqaala markaasuu icmaluu fakullun muyasaru lima khuliqa lah mid waliba waxaa alla u hawl yaraynayaa wixii loo abuuray wadakara tamaama alxadiid muttafaqun calayh xadiidka tamaamkiisuna marka wuxuu ahaa inuu aayaddii u aqriyey ama man kana min ahli اljanna fasayuyasaru lahu licamali ahli اljanna waman kana min ahli الnaar aw min ahli الshaqaawa fayasaru lahu licamali ahli الshaqaawa markaasuu aayaddii aqriyey faama man acطىa wاtaqىa waصadaqa bاlxusnى fasanuyasirhu lilyusra وأma man bakila واstغnaa wakadaba bاlxusnى fasanuyasirhu lilcusra bab الducaaءi lilmayiti bacda dafnih wاlqucuudi cinda qabrihi saaعة liلducaaءi lahu wالاstigfaari wاlqirاءة ducada loo duceeyo qofka dhintay kolkii la aasay dabadeed iyo qabrigiisa agtiisa oo saacad la fadhiyo duca loo ducaynayo iyo dembi dhaaf alle looga dalbaayo iyo istikfaar looga dalbaayo iyo qur-aan lagu kor aqriyayo qur-aan lagu kor aqriyayo iyadaas taasaa iyadu qalad ahoo qur-aan qabriga lagu kor aqriyaa isagu ma uu jiro xadiid oo saxiix oo ku soo arooray ma uu jiro وعن أbي cمر وqيل أbي cabdاللahi وqيل أbي ليلى cثمان بن عفان رضي الله عنه qاla kاna النبyu slى الlه عليه وaلي وسلم wuxuu aan jiray إida farqa min dfن الmyت qofka dhintay aaskiisa markuu ka faaruqo u dhammeeyo waqafa calayhi waa isdul taagi jira waqaale wuxuu dhihi jiray istaqfiruu liabiikum wasaluu lahu الtatabut fainahu al'aana yus'al rawaahu abu daawud ya istaqfiruu liakhiikum walaalkiin dambi dhaaf u weydiiyo oo oh, wasaluu lahu tahbiit in alla sugo oo qowlka xaqa ah su-aalka alla waafajiyo jawaabkiisa alla waafajiyo alla uga dalba fainahu الآana yusأل haddaa la su-aalayaayo haddaa la su-aalaya yani waxaa laga wadaa kolkaan ka tagno yani bacda qaliil rawaahu abu dawuud waana xadiid صaxiixa صaxaxahu fi صaxiix الjaamiع الصغير w can cmr bn الcاaص radي الله عanه qaala إida dafntmuunii faأqimuu xawla qabrii qadra ma tunxaru jazuur ويuqasamu laxmuhaa xatى astaanisa bkm وأclama bima uraajicu bihi rusula rabbii rawahu mslim wqad sabqa bطuulihi raqم wuxuu kusoo hormaray سبعمiya وaxد caشhر yuu noogu soo hormaray jamciniisuna waxaa weeyaan waa xadiidka isagoo intan ka dheeroo ninkii ibnu shumaas almahri la dhihi jiray uu wariyey geeridii camr bn اlcaas iyo waxyaalo ku hadalday saddexdii darajadooda uu ka warramay iyo kaayas weeyaane marka wuxuu uhi kolkaadi aastaan tartiib ciidda iyo shugo waa ka hortayda markaana qabriga hareerihiisana waxoogaa jooga inta neef geela laga qalaayo hilibkiisa laga qaybinayo si aan idiin weheshado oo aan uga fakiro rususha rabbi rabbi iigusoo iisoo diri doono ee ah malaa'igta su-aalka ah, si aan markatay waxaan ugu jawaabayo aan uga fakiro waana soo hormaray xadiidka wa qaala الshaafiعiyu raximah اllahu taعaalى wيustaxabu an yuqra'a cindahu shayء min alqur'an wain khatmuu اlqur'ana cindahu kana xasana hadalkaas alimaamu الnawowi radi allahu canhu uu leeyahay hadal ka sugan alimaamu shaafici ma aha shaafici baa wuxuu yihi buu leeyahay waxaa wanaagsan in qur'aan agtiisa lagu aqriyo haddii qur'aanka oo dhan lagu wada aqriyana waa wanaagsan yahay sidaasuu yihi hadalkaasu shaafici hadalkaasu kama sugna sida ay muxaqiqiintu ay yidhaaheen sida hadalkan hadal ka duwan buuna kitaabu lmajmuuc isna uu ku sheegayo wuxuu yidhi qwl aصxaabi qowl اصxaabi la qowl shaafiعي yani hadalkan asxaab shaafiعي culamaء madhab shaafiعي ayaa hadalka yidhi mooyaane shaafiعي ma aanu dhihin hadduu dhahana marka xujo ma ahaadeen oo wax daliila ma uu leh marka alimaamu axmed radi allahu canhu waxaabuu isagu caddeeyey inay bidco tahay in qabriga dushiisa qur'aan lagu aqriyo qulhuwallahu ko iyo toban qulhuwalla aqriyada ee soomaalidu aad iyo aad mashhuur agtooda ugu ana xadiidkiisu waaba mawduuc weeyaan marka hore saan soo sheegnay marka qubuurta marka la ziyaartana waa un ducadii iyo salaamtii iyo kii aan soo marray marka la aasana waa duca iyo istikfaar loo ducaynayo in alla uu waafajiyo muxuu ahaaye xaqa uu waafajiyo oo su-aalka haabitka alla ku sugo iyo istikfaar inuu o dembi dhaafo iyo waxyaalahaasa loo baryayaa dadkana waa la wacdiyayaa mooyaane wax kale oo qur'aanhu la aqriyayaayo isagu ma uu jiro baabu sadaqati can ilmayiti wa ducaa'i lah sadaqa loo bixiyo qofka dhintay iyo duco loo duceeyo qaala allahu tacaala waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluun rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquna biliimaan waa suurat lxashri aayaddeeda tobnaad weeyaane waxayna ku saabsanayd aayadihii fey-a ka hadlaayey wama afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura ila akhiri waxay soo wad wadaba markaase waxay tihi kolkay halle iyo rasuulkiisi iyo dawilqurbaa iyo muhaajiriintii iyo fuqaradii iyo masaakiintii iyo ibnu sabiilki kuway soo sheegtayba waxay tihi wاladiina jaa-uu iyo kuwa kuwa yimid min bacdihim iyo kuwa dabadood yimid dadkaas hore ee fawjkaa hore dabadood yimid muhaajiriintii ansaarta iyo yaquuluuna iyagu oo dhahaya rabbana اغfir lana walikhwaanina aladiina sabaquuna bاliimaan rabbi ow noo dembi dhaaf annagi iyo walaalaha iyagii iimaanka nooga horreeyeyba noo dembi dhaaf oo fadhan marka alla subxaana wa tacaala wuxuu ammaanayaa oo uu fay-a nasiib ka siinayaa dadka dambe ee dadkii ka horreeya mu'miniinta ha u duceeya marka mu'miniinta ducada ay qaarkood qaarka kale u duceeyaan qaarka dambe ee nooli ku dhintay u duceeyaan inay faa'iido leedahay wax tarayso ayay faa'iideynaysaa aayaddu وعn cائiشhaةa رadي الله عanهa أna رaجuلا qاla للنبي صلى اه علي sلم nin baa nebiga ku yihi slى الlه عليه وaلي وسلم إna أmi اktulitat nafsuha hooyadii nafteeda waa la dafay yani waxay u dhintay si fajأة wa uraahaa low takalamad tasadaqad waxaanan u malaynayaa hadday hadli kari lahayd oo dardaarmi lahayd inay sadaqo la bixi lahayd fahal lii fahal lahaa ajrun in tasadaqtu canhaa ajri ma ay leedahay haddii aan u sadaqaysto aan sadaqo ka bixiyo qaala nacam markaas muttafaqun calayh ninkaasuna marka qaal sacd ibni cubaada bu ahaa radia allahu canhu oo hooyadii markaas sadaqu u bixiyey sadaqadaa hooyadii u bixiyeyna beer riwaaya way sheegtay riwaayana biyey sheegtay biyo u waqfay وعn abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slam qaala idaa maata alinsaanu inqaطca camalu qofku markuu dhinto camalkiisu waa buraa waa go-ah ilaa min halaaثin saddex xaggood mooyaane sadaqatin jaariya sadaqa soconayso oo daa'ima oo lagu intifaacayo intuu noolaa intuu bixiyey joogto oo caynteedii iyo asarteedii joogto lagu intifaacayo ow cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaacayo cilmi uu dad baray ama uu alifay ama uu taabacay ama uu qoray oo uu si uun dadka ay ku gaadho cilmi uu marka u nashriyey baa muxuu ahay siduu arrintaana saa ugu faahfaahiyey alimaamu abu moxamed almundiri radia allahu tacaala canhu kitaabkiisa muxuaha tarkiib watarhiib ayuu marka cilmiga kitaabadiisa uu naskiyo muxuu ahaayey kitaabkii laga soo guuriyo mid kale ku naqliyo iyo inay iyaduna arrintaa gelayso aw waladin صaalixin yadcuu lahu walad saalixoo yani mu'mina laga wadaayo oo u ducaynaya rawahu muslim saddexdaasay markaa xadiidkankada uu sheegay laakiin axaadiid kale oo waxaa sheegaysa intaa ka badinayso oo matalan xadiid baa wuxuu dhahayaa ina mima yalxaqu lmu'mina min camalihi wa bacda mowtih cilman nasharahu wawaladan صaalixan tarakahu ومصxفa waraثahu أw masجidا banaahu أw bytا لبn السaبيل banaahu أw نهرا أجraahu أw صدقة أخرجha min maalihi fي صحaته وحayaaته تlxaqhu min baعdi mowtihi intaasuu markaa xadiidkaas uu sheegay waxaana wariyey ibn maajah baa wariyey waana صaxiix صaxaxahu اlalbani fi صaxiix jaamiع الصغيr wa axkaam الjanaaئز wa irwaaء اlgaliil marka waxyaalahan qofku markuu dhinto laga ajri siinayo oo ajrigiisu u soconayo saddexdan waa ka badan yihiin alxaafid suyuuطi raximah الlah isagu wuuba nabmiyey arrintaa iyada ah marka waxaana kolley yani xadiidkan saddexda an buu ka sheegay marka sadaqatin jaariyatintaas iyo waladin yadcuu lahuda yuu ku wadaa gaar ahaan waladin yadcuu lahu inuu camalkii daa'imka ah uu yahay marka in loo duceeyo saasuu u wada marka weladkay xadiidka uu sheegay waladka kayrkiina inuu lamid yahay iyuu sheegay kollayba nusuus ayaa jirta sheegaysa ducada loo duceeyo xataa dadka ajaanibta u ducayso inay qofka gaadhayso oo ay ka mid tahay aayaddii uu soo sheegay iyo janaazada leannu isagaba duca loo ducaynayo weeyaane ay kuwaas ay ka mid yihiin amaa sadaqada xaggeeda xadiidkan kada wuxuu sheegay iyo xadiidka kale ee sadaqada sheegaysaaba ilmuhu sadaqada uu bixiyo waalidkiisa ayuu sheegay laakiin sadaqada dadka ajaanibta ay ah u bixiyaan ma la mid bay tahay mise la mid ma aha alimaamu nawowi radiallahu canhu fii kitaabi adkaar isagu wuxuu ku yidhaahaa ijmaac weeye oo waa lamid mid muxuu ahay dadka ajaanibtii sadaqada u bixiyaanna la weeyaan buu yidhaahaa laakiin sheekh alalbani ijmaaca waa ka murmaayo isagu wuxuu yidhaah waxa un la hubaa ilmaha un baa la hubaa waalidkood waxay u bixiyaan inuu gaadhayo kol walbaba marka haddii loo bixiyo waalidka loo bixinayo ama kayrba loo bixinayo waxaa weeyaan waa inaan laga dhigin mid waqti go-an lahoo la dhaafin karayna aan laga dhigin sida waxa xuska iyo ay ku sheegaan muxuu ahay soomaalidu ay ku sheegaan carabigana dikra iyo waxyaalahaas ay ku yidhaahaan kaasoo kale isagu waxaa weeyaan waa mid weeyaan horta waa niyaaxadii oo la cusboonaysiinayo mustamir noqonaysa weeyaan waana shay mubtadac fi diina weeyaan oo waa sadaqadii oo waqti aanu alla u goynin rasuulkiisuna aanu u goynin oo loo gooyo weeyaan marka cibaadada mutlaqada ah sideeda idlaaqeeda in loogu daayo weeyaane haddii mu'aqata laga dhigo iyadoo sharcigu mu'aqata aanu ka dhigin bidcay isu rogaysaa marka bahashaas la yidhaaho xuska la yidhaaho oo reer banaadirku aad iyo aad ay ugu daran yihiin aada iyo aad ay u daryeelaan waa in la iska daayo waxay isu rogtay bidco iyo xume isu rogtay hadday horteeda hore mashruuc ahaan lahayd kolay ku tahay marka waalidka waa in hadda kor loo duceeya wixii la heli karo loo sameeyo muxuu ahay in marka xoolo la qalqalo oo maalintuu dhintay lagu beego oo aan la dhaafin karaynin ama maalin uun loo gooyey oon la dhaafin karaynin haddii la dhaafiya u qaadanaya inuu meydku cadhoonayo oo meel wax lagaga dhacay oo waxyaala sidaasa marka waxay noqotay cibaado aan ma anzala allaha bihaa min sulطaan ayay noqotay waa in la iska dayo faraha laga qaado baabu tanaa'i innaasi cala almayit dadka ammaantiisa qofka dhinta ay ammaanaan can anasin radi allahu canhu qaal maruu bijanaazatin faafnaw calayha khayra janaasad bay la soo mareen rasuulka alla sala alay slam markaasay khayr ku sheegeen oo maxay waxay yidhaaheen qof wanaagsan buu ahaa hadii rasuulkiisu jecla faqaala nebigu sal ly slam wajabat way waajibtuu yidhi uma maruu biukraa haddana tu kalay la soo mareen faafnaw calayhaa sharan shar bay kaga faalloodeen oo waxay yidhaaheen bisa rajulu kan laa yuxib allaha walaa rasuulah faqaala nebiyu sal l slm wajabat faqaala cumar bn الخaطaabi radي allahu anhu ayaa wuxuu yihi maa wajabat maxaa waajibtay ya rasuul allah laba arrimoodoo kala gedisan oo laba nin oo maydkoodii laba siyoodoo kala gedisan looga hadlabo mid walbaba wajabat uu yidhi marka waxa waajibtay maxay tahay markaasuu yihi hada ahnaytum عalayhi khayra fawajabat lahu الjanة wahada ahnaytum عalayhi shara fawajabat lahu الnaar kan kala khayr baad kaga faallooteen oo ku sheegteen oo jannaa u waajibtay kana shar baad ku faallayseen oo ga warranteenoo naar baa u waajibtay antum shuhadaau llahi fi lard idinku markhaatigii allaa tihiinee dhulka joogay oo markhaatigiina alla waa aqbalayaa khayr iyo shar qofkaad uga markacdaanba muttafaqun calayh wa can abilaswad magaciisuna haalima bni camrin du'ali ayaa la yidhaha waadicu cilmi naxw qاala qadimtu الmadينة madيnaan imid waa taaبici mخdرma weeyaane faجلسtu إلى cمر بن الخطاaب رضي الله عanه isagoo أمير المؤمiنiin ayaan la fadhiistay famarat bهm جناaزة جناaزadaa soo martay faأثنيa عalى صاaxiبiha خayrا qofkiinaabaa waxaa lagu ammaanay khayr baa lagu ammaanay lagu sheegay faqaala cmaru radي allahu canhu wajabat uma mura biukraa mid kale lala soo maray o fautniya calىa saaxibihaa khayra khayr baa saaxiibkeeda isna lagu faalleeyey faqaala cmaru radي allahu canhu wajabat afnaa marka la yidhaha ma utniya laleeyahay waa lagu sheegay weeyaan marka tanuhu ka xun iyo ka fiicanba labadaba waa noqdaa qofka wixii lagu sheego marka waxaa weeye hanaaءun calayhi marka hanaa xasan iyo hanaa sayi a jira walciyaadu billahi min ahanaaءi sayi ثuma mura bالثالثa mid saddexaad baa lala soo maray fautniya calىa صaaxibihaa shara faqala cmar radi allahu canhu wajabat qaala abulأswadi raximah اllah faqultu wma wajabat ya amiir الmuؤminiin maxaa wajabtay qaala markaasu cumar wuxuu yihi qultu kama qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wali wslam waqtigaana waqtigii dadku aada u go-ayay buu ahaayo riwaaya waxay sheegaysaa isagoo dadku aad ay u leecanayaan yaan madiine imid markaasa qisadan u dhacday markaasa wuxuu yihi cumar wuxuu yidhi siduu rasuulka alla yidhi baan idhi salى الlahu عalيه wali wasalam kanoo kalena marka musalsal baa la yidhaahaa xaaladii cumar uu xadiidka ku maqlay iyo xaaladuu ku wariyay waa isku mid noqotay in ayumaa ayumaa muslimin shahida lahu arbacaة bkhayr qof kasta oo muslimahoo afar qof ay uga marag kacaan oo xaalkiisa yaqaana weeyaan khayr ay uga marag furaan adklahu اllahu janna alla jannaduu gelinaya qulnaa waثalaaثaة saddexna qaala waثalaaثa qulnaa wahnaani labana qaala wahnaan ثuma lam nasأlhu can اlwaaxid halka ma anaan weydiinin rawaahu albukhaariy marka maragaas marka ay furayaan waa inay mid aqoon ka yimid waa inuu yahay ama mid ay iska dhahayaan ma aha waxaa la sheegay reer banaadir qaarkood culamada qaarkood markii qofka la aaso inay dadka dhahayaan ahlu khayr buu ahaa dhaha ahlu khayr buu ahaa dadku iska dhahayaan marka istibdahaas kale ma